بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللقراض أربعة شروط qiraadka waxaa la yidhaahdaa waa shirkadii nooc ka mida shirikadii xoolihii la ysku darsaday ee lagu ganacsanayaan soo sheegnay shirka inay yihiin nooc ka mida shirkadu marka waxa weeye waa in xoolo iyo xoog laysku darsado bimacnaa labada ruux midna xoolihii buu leeyahay midna wuu ku shaqaynayaa faa'iidadana waa la qaybsanayaa qiraad baa loo yaqaanaa shaaficiyadu qiraad bay dhahaan muqaaradana waa la yidhaahdaa madaahibta kale qaar ka mida sida xanaabilada iyo bay dhahaan marka mudaaraba iyo qiraad waa isku mid isticmaalka isticmaalkaunbaa kala duwan ayib walilqiraadi qardi ma ah qardigu waa deynta laakiin qiraad haddii la yidhaahdo ama muqaarada la yidhaahdo markaasi waa ganacsigaas walilqiraadi waxaa u sugnaaday in xoog iyo xoolo lagu shirkoobo ganacsiga noocaasa waxaa u sugnaaday arbacatu shuruutin afar sharطi shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay calaa naadin lacag caddaan ah korkeed oo min addaraahimi dirhamyaal ah waddanaaniiri iyo diinaaryaal ah lacagta marka hore ganacsiga la gelinayo ee ninkani ku shaqayn doono waa inay tahay lacag caddaana somayna sooma shirkadana saasaan kusoo marnay soo maa yacani naadiga waa lacagta caddaanka ah ee kaashkaa ah. waa waa shardi wey wa an ya'dana weye inuu idmo maxaa la diidan yahay halkaa waxaa la diidan yahay waxa lagu dhiibaya ku shaqee lagu leeyahay inuu noqdo alaab ama badeeca noqdo ee uusan marka hore lacag ahayn maxaa yeelay badeecada hadhow qiimaynteedaa khilaaf ka imaanaya markii ama faa'iido la qaybsanayo ama la kala baxayo shardiga labaadi waxa wa an ya'dana waa inuu idmo rabbulmaali xoolaha ninka iska leh lilcaamili midka ka shaqaynaya waa inuu u idmo fi tasarufi xoolaha inuu ku tasarufo mutlaqan shardi la'aan isagoon la kala qaadin wuxuu ka wadaa labada nin ee mucaamaloonaya midna xoolaha leeyahay midna ku shaqaynayo midka xoolaha leh rabulmaal baa la dhahaa midka ku shaqaynayana caamil baa la dhahaa marka ninkan caamilkaee xoolaha ku shaqaynaya waa in idan la siiyo oo idan cad uu yidhaahdo xoolahan ku shaqee idankuna waa inuu idan mutlaqa yahayoo uusan sharti ku xidhin meeshan wuxuu ka saarayaa hadduu shuruud ku xidho ganacsigii cidhiidhi buu keenayaa bay leeyihin haa maalan inuu ku yidhaahdo badeeco mucayana inuu u xadido ama meel mucayana inuu ku xadido soo maa garan ama dad mucayana inuu yani la ganacsado ama alaab ka soo qaado inuu ku xadido taxdiidkaasi waxay leeyihin wuxuu keenayaa ganacsigii buu cidhiidhi gelinaya sidaas daraaddeed idan mutlaqa waa inuu siiyo ayib wuxuu yidhi wa an ya'dana waa inuu idmo rabulmaali lilcaamili midka ku shaqaynaya xoolaha waa inuu u idmo fi tasarufi xoolaha inuu ku tasarufo tasaruf noocee ah altasaruf bilmaali fi lbayci washira waay waxa loogu dhiibay inuu isticmaalo maaha ee iibinta iyo rogrogidda waay waxa uu helay mulaqan isagoon la kala qaadinoo shardi lagu xidhay aw amase fii ma shay ayib waa inuu u idmo fi tasarufi mulaqan aw fii ma shay inuu ku tasarufo laa yanqaticu aanaanuusan go-aynin wujuudu helitaankiisu haaliban sida badan laba mid weeye markuu badeecada ganacsiga la gelinayo ku shaqaynayo inuu yidhaahdo wax alla wixii aada faa'iido u aragta inaan ka helayno ganacsiga geli taa waa mutlaq ama hadduu ku xidhahayo mid gooni ah waa inay noqoto wax inta badan la heli karo aw fii maa shay dhexdii laa yanqaticu uusan go'aynin wujuudu helitaankiisu haaliban sida badan wax sida badan la helayo aan la waayaynin oo helitaankiisu uusan ka go'aynin suuqyada iyo dhulka laga ganacsanayo hadduu ku xidhana waa oke iyadana laakiin hadduu wax naadira uu ku xidho oo uu yidhaahdo shaygaa naadirkee yar ama lawaayiba marmar inta halkaa uun kaga ganacso xoolaha halkaa ku rogrogo hadduu yidhahdo markaasi waxa weeyaan ganacsigaasi ma soconaya leey shardi baa maqano sida maalan waxay yidhahdaan ku miaaliyaan alyaaquutu alaxmar yaaquudka cas helitaankiisaa naadir ah wax naadira ah uun lacagtan kaga ganacso hadduu dhaho dee in la waayoba sooma suuroobi karto way u badantaha in la suuro in la waayo ninkana faa'iiduu raadinayaa xoog buu bixinaya adigana xoolaabuu rabaa inaad wax kuu soo saaraan marka shardigaasi shayga naadirkaa ku xidhaya maya bay leeyihi haddii uun shardigelayo shay qaaliba waa inuu noqdo helitaankiisu waa inuu badan yahay wa an yashtaria waa inuu shardiyeeyo ninkii xoolaha lahaa lahu ninka xoolaha ku shaqaynaya waa inuu u shartiyeeyo jus-an gabal macluuman oo la og yahay oo min alribxi faa'iidada ka mid a ah. faa'iidada say u kala qaybsanayaan waa inay caddahay gabalka uu ka qaadanayo faa'iidadana waa in la yaqaano asaguna yaqaano kanna yaqaano ayib hadday jahaalo gasho faa'iidada qaabka loo qaybsanayo haddaan la caddaynin yaa qiraadkaa iyo shirkadaasi waa baatil maxaa yeelay jahaaladaasi berri muran bay keeni murankuna waa wax sharcadu ka cararayso warku waa inuu cad yahay soo ma ayib faa'iidada qaabkeen loo xadidayaa waxaa loo xadidayaa nis baa lagu xadidaya wax go-an lama ogola inaad tidhaahdo xoolahan ku shaqee oo muxuu ahay faa'iide ka soo saar waxaadna ku leedahay haddaad ka dhigto eh, wax go-an u magacawdo wax go-an u magacowdo oo faa'iidadaad soo saarto ayaa waxaan kaa siinahayaa boqol kun ma soconayso sababta maxay tahay waxaaba laga yaababa inaan la helinba saas daraaddeed waa inaad tidhahdo faa'iidada soo baxda yaad nisbadaa leedahay anna nisbadaasaan leedahay basentigaas leedahay anna basentigaasaanleedahay yaa boqolkiiba intaa baad na boqolkiiba intaasaan leehay hadduu khasaara yimaado soo maaha adiguna xooggaagaad khasaari wixii khasaaro xoolaha ku yimaadana xoolahaygay ku dhacayaan adiguna xooggiiyo dadaalkii iyo wixii aad bixisay baad khasaaraysaa waa hadduu khasaara yimaado hadday faa'iida timaadana say u qaybsan lahayn waa inay caddahay maxay ku caddahay nisbo waa inay ku caddahay wax go'an maya waa ijmaac weeye wax go'an haddii la magacaabo qiraadkaasi inuu baatil yahay ayb waan yashtarita inuu shardiyeeyo lahu isaga jus-an gabal oo macluuman la yaqaano min alribxi ka mida waxyaalaha mucaamalaadkii hadda magaalada ku badan waxaa ka mid a waayahana layskuba dhacaba nin baa wuxuu leeyahay halkii milyanba waxaan idinka siinayaa konton kun aniga bishii iga soo raaso konton kun halkaa milyanna waa ku shaqaynaya labadii milyanna boqol kun baan kaa siinaya ya mucaamaladaasi waa mucaamalo aan bannaanayn ribaa ku jirta waa caqdi faasida rag waaweyn baana ku ganacsaday qaar baa ka jooga laga kari waayo lagu dhacay oo sagxadda la diray leanna ribay ku jiraan aafada jirtahay waxan waa inuu noqdo adeer faa'iidaad soo saaraysaa soo maa faa'iidadaa baasanti aduguna intaasaad leedahay anna intaasaan leh wax go'an maya wa an laa yuqadara waa inaan la qadarin ganacsigii iyo qiraadkii waa inaan lagu qadarin bimuddatin muddo waa inaan lagu qadarin waa inaan la dhihin xoolaha waxaad ku shaqaynaysaa bil ama waxaad ku shaqaynaysaa sanad ama laba sano waa inaan muddo loo xadidin haddii muddo loo xadido iyadana maya walaa damaana shuruuddaasuu dhigay walaa damaana damaanadi ma ahaanin cala alcaamili ninka xoolaha ku shaqaynaya korkiisa damaanadi ma ahaanin xoolaha ma damaanayo wey ilaa bicudwaanin xadgudub mooye yadiisu maxay tahay markaa yadu amaana saas way maanaa yacni waxa weeyaan xoolahaa uu ku ganacsanayo gacanta ku hayo ku shaqaynayo agtiisa ammaanay ku yihiin hadduu ku xadgudbo si khaldan u tasarufo dadaal loo baahnaa ka gaabiyo sidaana xoolihii dhib ku gaadho wuu gudayaa isagaa laga rabaa haddiise laakiin isagoo dadaalay oon gaabinin ama xadgudbin maqaadiir rabbi ku timaado markaasi laguma lahaa mana damaanayo bal haddaad ku tidhaahdo raasamaalkaygu ma khasaaro ani khasaaro diyaarumay raasamaalkayga mar bal waan rabaa ma garad faa'iidana iga sii maya leanna markaa waxaa ka dhalanaya raasamaalkii oo isaga aad korka ka saartay dayn buu isu bedelaya marba haddii raasamaalkaaga uusan khasaare geli karin bimacnaa dayn aad ninkan ku leedahay bay noqonba xukunka saasuu yeelanaya dayn hadduu isu bedelana hade dayn waxba lagama faa'iido soo ma faa'iidadu maxay ku timaadaa faa'iidadu waxay ku timaadaa raasamaalkaagu waa inuu khasaaro diyaar u yahay markuu khasaaro diyaar u yahay buu faa'iidana ka imaan karta oo xalaal noqon kartaa laakiin raasamaal aan faa'iido diyaar u ahayn oo shardi laga dhigo oo laga ilaashaday faa'iidada laga sugaayo waa ribo sababto isagii baa dayn isu bedelay macnaha marba haddii raasamaalka la damaano dayn buu noqonaya wabitaali wixii laga helay kaaga soo baxana waa waa ribo ayib walaa damaana cala alcaamili ninka xoolaha ku shaqaynaya korkiisa damaanadi ma nin hadday xoolahaasi wax gaadhaan ama baaba'aan ilaa bicudwaanin xadgudub xaggiisa ka ahaaday mooye inuu isagu xadgudbaba mooye ayib waidaa goortii xasala uu xasilo uu yimaado ribxun faa'iido wa khusraanun iyo khasaara markuu yimaado jabara wuu kabayaa ama jubira waa la kabayaa alkhusraanu khasaarihii yaa la kabiyo biribxi faa'iidadaa lagu kabayaa maalan kaba soo qaad sanadkii ganacsigu idinka dhexeeyey ayaa marna la faa'iiday marna la khasaaray maalan sanadka qaybtiisii hore faa'iido fiican baad ku dhufateen sanadka aakhirkiisii isagoon faa'iidadii lakala qaybsanin yaa haddana khasaaro weyn idinku dhacay maxaa la samaynaa faa'iidadii horeed hesheen khasaarahan dib ka soo baxay baa lagu kabayaa maxaa yeelay faa'iida waxay timaadaa markuu raasamaalku badbaado faa'iida sideeda waa saas faa'iida waa wixii raasamaalka ka baxsan raasamaalkaa marka hore la seefgarayn raasamaalka marka la seefgareeyo khasaarihii ku yimid la kabo markaa kadib hadday wax soo hadhaan baa la faa'iiday hadday waxba soo hadhi waayaanna maca salaamati illahi waxifdi hala kala dhaqaaq wa meesha ma yaalay ma nin baad raasamaalkiisa cuni adaa faa'iido soo saari waaye soo ma sidaas weeyaan ayb faslun wlmusaaqaatu jaa'izatun cala alnakli waalkarmi halkan wuxuu ka gudagalay wax la yidhahdo musaaqaadka musaaqaadka waxa weeyaan waa sida qiraadkay ku yara dhowdahayo beddelkii hadda lacag laysu dhiibto ganacsi la gelinayo tani waxa weeye geedaha la beero timirta iyo cinabka iyo kuwaasaa shirka lagu noqonaya maxaa shirka lagu noqonayaa nin geedihii buu leeyahay ninna geedihii buu ka shaqaynayaa waxa ka soo baxana waa la qaybsanaya musaaqaad waay yaa isla warawsi waay isla warawsi musaaraca imaan doonta musaaracadu waa beeraha yaryarkaa musaaqaadkuna waa geedaha waraabinta uun u baahan sida timirta iyo cinabka iyo ee midhaha soo saara waay walmusaaqaatu isla warawsigii in geedaha laysla warowsado nidna geedihii iyo dhulkii leeyahay midna ka shaqeeyo jaa'izatun waa bannaan tahay calanakli geedaha timirta korkooda walkarmi iyo geedka cinabkaa cinabka iyoiyo timirta labadaas baa lagu samayn karaabay madhabku qabaa wixii kale maya walahaa waxaa u sugnaaday musaaqaadka shartaani laba sharti axaduhumaa labada sharti midkood waxa weeye an yuqadiraha <coughs> musaaqaadka waa inay qadaraan labadii eh, heshiisay labadii heshiiska wada gashay waa inay qadaraan bimuddatin muddada waa inay ku qadaraan macluumatin oo la yaqaano halkaa way kaga gediseen mudaarabadii soo ma qiraadkii qiraadkii muxuu yidhi yuusan muddo loo samaynin musaaqaadkana wuxuu yidhi waa in muddo loo gooyo muddada waxaa lagu xadidayaa waa muddada sida qaalibka ah midhuhu go'o soo ma garan soo maa geedahan waa la waraabinaysaa waad ka shaqaynaysaa waad falaysaa muxuu ahaay waad u taagan tahay aniguna geedihiiyo beertii baan leehay goormaynu kala baxaynaa waa la qiyaasaya xilliga midhuhu go'ayaan soo maa muddo marka waa in loo sameeyo ayib waani shardiga labaadi waxa weeye an yucayina waa inuu cayino waa inuu u magacaabo lilcaamili ninka beerta ka shaqaynaya juz-an gabal waa inuu u magacaabo macluuman oo la yaqaano oo min ahamarati midhaha geedaha ka mida midhaha qayb ka mida waa inuu u magacaabo bimacnaa waxaa laga wadaa sidii ay midhaha geedka geeduhu soo saaraan u qaybsan lahaayeen waa inay xaddahay oo labaduba og yihiin geedka midhaha saaran baana la qaybsan oo midhaha soo bixi doona ayaan qaybsanaynaayo adiguna gabal baad leedahay anna qayb baan leeyahay oo sidee ah tii qiraadkao kale la mid tahayoo nis baad leedahay boqolkiiba intaa annana boqolkiiba intaa ulus baad leedahay rubuc baad leedahay nis baad leedahay anna inta kalaan leh waa in sidaa lagu xadido wixii soo ga'ah oo midhaa inay saa u qaybsadaan ayb an yucayina waa inuu ninka beertale maaliga ah an yucayina waa inuu magacaabo lilcaamili ninka beerta ka shaqaynaya juz-an gabal waa inuu u magacaabo u xadido macluuman oo la yaqaano min ahamarati midhaha ka mid yani ulu rubuc wahaakada uma markaa kadib buu yidhi alcamalu ka shaqayn fiiha musaaqaadka laga shaqeeyahay calaa darbayni laba nooc weeye markaad labadaa shardi garata kadib <clears throat> shaqadu waa laba nooc shaqada say u kala leeyihiin waa shaqada beertan laga qabanayo geedahan waaweyn midhaha laga goosan doono baa laba nooc ah labada noocna way kala leeyihiin shaqo waxaa laga rabaa ninka geedaha leh shaqana waxaa laga rabaa e ninkan ka shaqaynaya labadaa shaquu kala saari rabaa marka wuxuu yidhi uma markaa kadib alcamalu shaqada fiihaa musaaqaadka laga shaqeeyaay calaa darbayni laba nooc weeye camalun camal yacuudu wuxuu ucamalun camal oo yacuudu noqonaya nafcuhu camalka nafcigiisu ila ahamarati midhaha u noqonaya fa huwa kaasi camalkaasi cala ninka shaqaynayuu korkiisa ahaaday shaqo u laabanaysa nafcigeeda iyo faa'iidadeedu midhaha u laabanayaan maalan maxaa ka mid a ah? ya maxaa ka mid a ah? yaani geeduhu inay midhuhu inay soo baxaan inay hagaagaan camalka u noqonaya muxuu yahay waraabintii baa ka mida soo maa waraabintii baa ka mida falidii baa ka mida sooma bacrimintii baa ka mida waxay u noqonayaan midhaha camalkan aad samaynaysaa midhuhu u noqonayaa maslaxadiisu manfacadu waxay u noqonaysaa midhaha taa ayaa laga rabaa cala alcaamili ya ninkan xoogsadaha baa laga rabaa ayib wa camalun camalna yacuudu wuu noqonayaa nafcuhu nafcigiisu wuxuu u noqonayaa ila alardi dhulku u noqonaya fa huwa kaasi calaa rabbi almaali xoolaha ninka iskale baa kaas iyuu korka ka saaranya shaqada geedaha laftoodiiyo dhulka u noqonaysa waxaa laga rabaa ninka leh ee xoolahan iskaleh oo beertan iyo geedaha iskale maa ayb maalan maxaa noqon waxay noqon kartaa maalan yacni dhulka waxaa u noqon kara maalan ee dhulka in derbi lagu wareejiyo u baahday in darbi lagu wareejiyo yaa iskale shaqada ya rabulmaalkaa iskale ayib maalan wuxuu u baahday in ceel loo qodo wuxuu u baahday in webi loo sameeyo ama keli loo soo jeexo yaa laga rabaa rabulmaalkaa laga rabaa leanna wuxuu u noqonayaa dhulkii <clears throat> wuxuu u baahday maalan in irido loo sameeyo wuxuu u baahday maalan yaani aaladan ceelka ku jirta ee soo saarta biyaha in loo samo mishiinka yaa laga rabaa rabulmaalkaa laga rabaa leanna waxa weeye shaqadaasi waxay u noqonaysaa dhulka ee midhaha toos uma aadayso saasay u kale leeyihiin marka ayb faslun wakullu maa amkana alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi saxad ijaaratuhu halkan wuxuu ka gudagalay ijaarada <clears throat> ijaaradana waxaa la yidhaahdaa baycu lmanaafic yani warkaan kitaabka beyca soo bilaabaynay <clears throat> ayaa waxaan soo sheegnay waxa la gadaayey ama waa acyaan ama waa manaafic soo ma ama waa shay la taaban karo muuqda oo la muxuu ahaay cayn ah ama waa shay aan la taaban karin laakiin manfaco ah marka bayculmanaaficda waxa weeye waa ijaaradaa ka mid a kirada guri la kiraysto gaadiid la kiraysto somaaragti ayaa ka mid a tii buu ka hadlaya wa kullu maa amkana shay kastoo ay suurowdo alintifaacu intifaacsi bihi isaga la intifaacsado maca baqaa'i caynihi isagoo lafihiisii joogaan saxad waxaa asaxaysa ijaaratuhu in la kireeyo muxuu dhigay laba shardi soo maa shaygaasi horta waa inuu shay la intifaacsan karaya manfacadiisuna mubaax tahay gaadiid baa laga dhigtay waa manfaco gurigii waa la degay waa manfaco dukaankii waa la kiraystay waa manfaco soo maaragte manfaco horta waa inuu leeyahy shaygu hadduusan manfaco lahayn lama kirayn karo soo ma hadduu manfaco leeyahay laakiin manfacadiisu xaaraam tahayna lama kirayn karo manfacada xaaraamta maxaa ka mid a ah? ah, maalan aalaatu lahwiga oo kale ya waxyaalahan eh, muusiga lagu garaaco manfaco way leedahay laakiin manfacadeedu waa xaaraan soo ma sidaas daraaddeed manfaco haddana mubaaxa waa inuu shaygu leeyahay kow talabaadi waxa weeye waa inay suuroobi karto inta manfacadii la intifaacsado lafihiisii inay joogayaan maxaa meeshaa ka baxaya hadduuba manfacad iyo lafuhu israacayaana waxba ka soo hadhaynin lama kirayn karo ya soo ma maalan waxaad tidhi muxuu ahaay labaatanka kiilee beriiska ah ayaan kaa kireeyey oo maxaan ku falay aniga ya soo cuni mayse waaba tagtayba cayntii lagaa kireeye tagtayba lama rabo marka waa inay cayntu joogto intifaacuna la helo saas way macnaha saxad markaa waa asaxaysaa ijaaratuhu in la kireeyo markaa waa asaxaysaa idaa goortii qudirad la qadaro weeye manfacatuhu manfacadiisa lagu qadaro biaxadi amrayni laba arrimood midkood waa in lagu qadaro manfacadan shayga lagala baxayo baxaye lagaa kiraynayo ee lagaa iibsanayaay waxaa lagu qadari karaa laba jid mid baa lagu qadari karaa laba arrimood mid baa la mari si loo qadaro loo qiyaaso bimuddatin muddo in lagu qadaro aw camalin ama shaqo in lagu qadaro muddadu maxay noqon kartaa maalan manfacada markay qadarkeeda jaahi laga yahay waxaa lagu qadaraa muddo maalan waxaa ka mid a ah, guriga degitaankiisa guri in lagaa kireeyo soo manfaco maaha manfacadaasi lama garan karo qadarkeeda iyo qiyaasteeda daabid iyo xad looma heli karo sidaas daraaddeed muddaa loo samaynaya soo ma muddaa lagu xadidaya gurigan waan kaa kirayey dukaankan waan kaa kireeyey kiradiisuna waa soddon kun waa afartan kun ayib muddo bil ah muddadaa biluu saa kaaga kiraysan yahay bil kasta waa intaa ama sanadkii waa intaa muddaa marka lagu xadidayaa manfacada taasi waa mid ayib waxaa la mida ah maalan miaalo badan bay leedahay lakiin taasaa inagaga filan ama camal baa lagu xadidaya oo markay maalan manfacadu ay macluumatoo la garanayo markaasi waxa weeyaan shaqo xadidan buu ruuxani kuu qabanaya alijaara cala alcamal waaye oo maalan waxaad leedahay muxuu ahaayey waxaad leedahay ninkan dhartolaha intaad u timaado baa waxaad leedahay maradan ii tol soo ma maradan iyo tol meeqaanku ugu tolaa waxaad iigu toshaa toban kun marka ijaarada manfacada ruuxan aad ka iibsanayso maxaad ku xadiday camal baa lagu xadiday markaa soo ma shaqo uu qabanayo ah inuu marada tolo soo ma waxaad leedahay maalan oo iyadana dhici karaysa baabuurkan aan kaa kiraysanaya baabuurkan ayaan kaa kiraysan laakiin ama wakhti baad ku xadidi ama meel baad ku xadidi ilaa mambaasaan ku tegahayaa khalaas mambaase haddaad ku gaadho wixii kiradiisii waa inaad bixiso marka waa in camal lagu xadido ama muddo lagu xadido manfacadan la kala iibsanayo waa inay labadaa mid ka mida lagu xadido ayb haddii labadaa mid la waayo manfacadii la kala iibsanayay majhuul bay noqonay jahaalaa gelaysa markaa muran iyo qajajac baa ka dhalan wa ilaaquhaa buu yidhi ijaarada markii la ilaaqo haddaan wakhti loo samaynin oo muddo loo samaynin ilaaquhaa siidaynteedu shardi laga sii daayo oon waxba lagu xidhin yaqtadii wuxuu keenayaa tacjiila alujrati ujrada in la soo dedejiyo kirada in la soo dedejiyo oo horey laga bixiyo ilaa an yashtarita inuu shardiyaysta mooye atta'jiila dibdhigid inuu shardiyaysta mooyaane musta'jirka kaa kiraysanaya inuuba dibdhigi shardiyaysta mooyaane oo caqdiga marka horeba shardi ka dhigta mooyaane macnaa waxaa laga wadaa waxaa su-aashu ka taagan tahay kirada goormuu mudanayaa ruuxii iska lahaa cayntan la ijaaranayo ruuxii lahaa kirada goormuu xaqu yeelanaya ya haddaan wakhti loo samayninoo heshiiska la wada galo kirada kala kiraysiga iyadoon waxba lagu xidhin sidaa lagu sameeyo markaa heshiisku dhacaba yuu ruuxani kiradiisii mudanaya waa dadajis markaa soo ma tacjiil waay laakiin hadduu lagu heshiiyo oo codsado war bil kadib iiga dhig shan iyo toban beri kadib iiga dhig marka oo sidaa lagu heshiiyo marka waa okay haddaan wakhti loo samaynin kirada la kala qaadanayana waxaa caqdiga ka dhalanaysa in la dedejiyo caqdigu wuxuu keenayaa sidiisaba kiraday inaad soo hormariso ood soo dedejiso haddii aan shardi meeshaa la dhiganinoo dibdhiggeeda aan laga wada hadlin wa ilaaquhaa ijaarada sii daynteeda shardi laga sii daayo oo yani wax weye waxba aan lagu xidhin yaqtadii wuxuu keenayaa oo ka laasimaysa tacjiila alujrati kirada oo lasoo dedejiyo ilaa an yashtarita inuu shardiyaysta mooyaane atta'jiila dibdhigid inuu shardiyaysta mooyaane oo marka haddii shardigiisa aad la ogolaada dee wakhtigaad ku heshiiseen unbaad kiradii mudanaysaa wey macnaha ayb yani markuu bisha kaa kiraysto bisha bilowgeeda yaa asal ahaan kiradu laasimaysaa manfacadan adiga intifaacso laakiin isoo hormari kiradii laakiin haddaad kula heshiiso bisha aakhirkeeda yaan ku siinayaa ii diiblig hadduu ku dhowaad heli kartaan markaa walaa tabtulu ma burayso alijaaratu ijaaradii ma burayso kiradii wax la kala kiraystay ama xooggii ruuxaad kiraysatay ama waxaad kiraysatay gaadiidii waxbaad kiraysatay ama muddaad ku kiraysatay ijaaradu ma burayso bimowti axadi almutacaaqidayn labada heshiiska wada galay midkood dhimashadiisa ijaaradu kuma burayso soo maynan soo barin cuquud fara badanoo yaa fasakhmaysa hadduu labadooda midkood dhinto cuquudda noocaasa waxaa loo yaqaanaa cuquud jaa'isa waay laakiin caqdigan ijaaradu waa caqdi laazim ah laasimka maxaa la dhahaa muddadaa lagu heshiiyey labada ruux midna kama bixi karo yaa anisoo gurigan sanadkaama qaadan soo toban sano kaama kiraysan heshiis maynaa ku wada gelin muddadaa aan ku heshiinay adugana laazim bay kugu tahay kama bixi kartid anna kama bixi karo haddii ay noqoto inaad ka baxdo waa in dib laysugu soo noqdoo la wada hadlo markaasi ay noqoto iqaalo iyo eh, muxuu ahaayey eh, wadahadal dambe yimaado laakiin caqdiga waxaa ka dhalanaya luzuum baa ka dhalanaya xataa hadduu midkood dhinto dadkii dhaxalkiisa lahaabaa booska soo galayo xaqii u istaagaya laakiin caqdigii weli waa shaqaynaya ayb maxaa yeele ijaaradu waa min alcuquud allaazima walaa tabtulu ma burayso alijaaratu bimowti axadi almutacaaqidayn labadan heshiiyey ee heshiiska wada galay midkood dhimashadiisa sababteed caqdigaasi kuma burayo ijaaradu kuma burayso watabtulu way buri wa tabtulu way buraysaa bitalafi alcayni cayntii baabi'iddeeda almusta'jarati ee la kiraystay cayntii shaygii la kiraystay hadduu baaba'o oo dhinto ama halaagsamo markaa ijaaradii waa buraysaa maalan guri baa lagaa kireeyey gurigii baaba dumayba la kala kiraystay markaasi ijaaradii waa buraysaa soo ma baabuur baa lagaa kireeyey baabuurkii baaba baaba'ayba ijaaradii waa buraysaa meeshii heshiisku ku dhacayo shaygii la kala kiraystay laf ahaantiisa hadduu baaba'o oo intifaaca ka baxo markaa haddee dhammaatay meeshii yaani e, e, booskii heshiiskuba ku dhacay baa macnaha meesha ka baxay walaa damaana damaanadi ma ahanin cala alajiiri midka la kiraystay korkiisa ama la shaqaalaystay korkiisa damaanadi ma ahaanin ilaa bicudwaanin xadgudub mooye ruuxan aad shaqada u dirsatay ama kaa kiraystay ama meehe aad shaqada u dhiibatay oo shaqo kuu qabanaya ajiirka ah gacantiisu waa yadu ammaana saas daraaddeed waxaanuu kaa qaatay hadduu ku xadgudbo ama ilaalintii looga baahnaa ka gaabiyo sidaana wax ku yimaadaan wuu dammaani haddiise isagoo dadaalayay ay musiiba ku dhacdo markaasi kuma lihid saas way macnaa walaa damaana cala alajiiri ila bicudwaanin xadgudub mooye si kale ku damaani maayo lanna waxa weeyaan waa amiin waay macnaa ayib faslun waljacaalatu jacaaladii jaa'izatun iyadana way bannaan tahay a ah. jacaaladu waxay ku agdhowdahay ijaaraday ku agdhowdahay marmarka qaarkood waxay kaga gedisan tahay axkaamta qaarkeed bay kaga duuntao jacaaladu marmar bay majhuul geli kartaa shay majhuula oo maalan waxa weye inaad tidhaahdo baadidaydii luntay ninkii soo hela yaa intaasuu igu leeyahy waxaasaan siinaya jacaala la yidhaahdo shaqada uu qaban doono si uu baahida usoo helo shaqo cad maaha soo ma inuu soo heli doono iyo inuu waayi doonona shaqo cad maaha dhankaa nooc jahaalaa kaga jira soo ma laakiin waxa aad siinaysa hadduu soo helo waa inuu cadiya jucalada marka taasaa la yidhahdaa waa shay yaani waxa way ruuxii waxaas ii sameeya waxaasi ugu leeyahy waxbuu kuu qabanaya marka waljacaalatu jaa'izatu waa bannaanta wa huwa jacaaladu waxa weye an yashtarita waa inuu shartiyaysto fii raddi daallatihi baadidiisii soo celinteeda waa inuu shartiyeeyo ciwadan shay bedel ah macluuman oo la yaqaano shay bedelahoo uu dadka ka siinayo ama uu siinayo oo la yaqaano ayuu wuxuu shariyaynayaa baadidiisa ciddii usoo soo celiso u shariyaynaya an yashtaria waa inuu shariyeeyo fii raddi daallatihi baadidiisa soo celinteeda ama mara u tolitaankeeda ama ruux u daaweyntiisa ciwadan waa inuu shariyeeyo bedel ciwadku waa waxa yani wax weeyaan waa waa waxaad wax ku bedelatoo dhan baa ciwad la yidhahda lacag hadduu yahay dhar hadduu yahay raashiin hadduu yahay wixii shaqadan aad qabatay lagaa siiyey ama aad shaygan ku bedelatoo dhan baa ciwad la yidhahda macluuman oo la yaqaano halkaa wuxuu ka wadaa hadday jahaala gasho lama ogolaa hadduu ku yidhaahdo baadidaydii luntay ninkii soo hela wax un baan siinahayaa ma soconays a berri hadduu baahidii keenoo tidhaahdo shilinkan qaado isaguna ku yidhahdo war boqol kun baan ku xisaabtama soo qoorta isla geli maysaan saas daraaddeed waa inuu ciwadka uu macluum yahay ayib fa idaa raddahaa markuu soo celiyo baadidii luntay hadduu soo helo soo celiyo istaxaqa markaa waa mudanaya daalika alciwada bedelkaasi almashruuta ee la shardiyeeyey bedelkaa shardiga looga dhigay iyo manfacadaasi shardiga looga dhigay buu markaa xaq u yeelanaya hadduu baadidii keeno oo uu soo celiyo macna ayib waxay u deliishadaan xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam baadi kuma imaanin laakiin waxay ku timi daaweynta saxaabada qaar ka mid oo socotoa safarah waa kuwii reer gaala a ah soo maray warna marti soora safar baa nahay way ka seexdeen marka markay ka seexdeen habeenkii odaygii reerka ugaaskii ama suldaankii unbaaba la qaniinayba hadday ku tufeenoo wax kasta isku dayeen waa daawoobi waaya cabaadkiisaa baxay warba nimankan martida ahee agteenna caawa ku gaajaysan bal nin wax tufa aan ka raadinno waa yimi war nin baa nalaga qaniine nin wax tufa ma idinku jira nin saxaabada yidhi ha anaa tufi buui <laughs> laakiin waadna qadiseene walla inaana idiin tufaynin buui alaad wax noo sheegtaan wax sheega <laughs> maxaad ogoshiid soddon neefo adhiya wuu ah, tegey marka suurat lfaatixuu kusoo akhriyey markuu ku akhriyey waa gaal markuu ku akhriyey waxaad moodaa xanuunkii siduu uga fuqay seeto ku xidhnayd iyo dabar in laga sii daaya aad mooddaa soddonkoodii adhiga xayntoodii bay soo kaxaystay markay soo heleen bay iyagii ku murmeen war waxaan aan samaynama xalaal baa mise waa xaaraan war seen yeella nabigaa loo tegey sal alla alay waslam markaasuu nebigu sal lay sl ruqsiyey almuhim waxa weeye xadiiskaasaa ka mida ah jucaalada waxyaalaha loo deliishado leanno saxaabadu waxay qabanayaan camalkanay qabanayaan ninkani ma daawoomi doona ma daawoomi doono shaqaday qabanayaani waa waa tufmo waxay ku helayaanna waa jucaaladii waa wixii loo sheegay wahaakada saasay kaasay u deliishadaan faslun waidaa waqaca ilaa rajulin ardan ah, waidaa dafaca dheh waidaa goortii dafaca uu dhiiba ilaa rajuli nin xaggii ardal dhul hadduu u dhiibo liyasracahaa si uu u beerto si uu u beero oo washarata uu u sharteeyo lahu isaga juz-an gabal macluuman oo la yaqaano min raycihaa wax soo saarkeeda ka mid lam yajuz ma bannaana ayib halkan musaaracada wax laydhah u ka galayaa musaaqaadka soomaynaan soo marin musaaqaadku waa geedaha timirta iyo cinabka oo ninna geedihii buu leey nina waa waraabinaya musaaracaduna waxa wey waa isla beerasho waa beeraha yaryarka ah. ah qamandida iyo bariiska iyo gallayda iyo masaga yaryarta iyo soomaalita kuwaas baa laga wada shaqaysanaya see loo shaqaysanayaa nin dhulkuu leeyahy ninna waa beeraya soo ma waa abuurayaa waa ka shaqaynayaa waxa ka soo baxana way wadaagayaa musaaraca la yidhahdaa shaaficiyada agtooda musaaracadaasi ma bannaana ya musaaracadaasi ma bannaana wuxuu yidhi marka waidaa dafaca hadduu u dhiibo ilaa rajuli nin hadduu u dhiibo ardan dhul u dhiibo liyasracahaa suu u beero war dhulkan anaa iska lehee beer buu ku yidhi oo wa sharata uu u sharteeyo lahu isaga ninkaa uu dhulka u dhiibee ka shaqaynaya ayaa wuxuu sharti uga dhigay jus-an gabal macluuman oo la yaqaano ulu ama rumuc ama nis oo min raycihaa wax soo saarkeeda ka mid dhulka wax soo saarka ka mid rayca waxaa la yidhaahdaa waa inkamka waa dakhliga ka soo baxaya beerta ka soo baxaya midhaha ka soo go'aya midhaha ka soo go'ayana boqolkiiba intaasaad leedahay dhulkiina wakaase beer ya dhulkiina wakaase beer ayb markaasi wuxuu yidhi lam yajuz ma banaana ayib marka ma bannaana laba mid bay noqoni marka laba mid bay noqon marna beertaasi eh, muxuu ahaayey eh, eh, waxa lagu beerayo waxa lagu beerayo waxa midhaha lagu beerayo ee abuurka ah mar waxaa bixinaya nin dhul ninka dhulka leh marna waxaa bixinaya ninka shaqaalehee shaqaynaya beerta ka shaqaynaya abuurka keenaya labadooda midna musaaraca la yidhaahdaa midna mukhaabara la yidhaahdaa a maxay ku kala duwananayaan musaaracada waxaa la yidhaahdaa marka abuurka uu bixinaya ninka dhul kale abuurkii isagaa bixiyey kanna waa abuuraya waana ka shaqaynaya markaa waxaa la yidhahdaa musaaraca hadduu abuurka keenayo ninka shaqaalehee beerta ka shaqaynaya isagoo abuurka keenayana oo abuurkiiyo shaqadii isku darsanayana mukhaabaraa la yidhaahdaa labadaba shaaficiyada agtooda ma bannaana sida uu inoo qoray maana ayib lam yajuz ma bannaana saasuu ina yidhi ayib axaadiid ayay u deliishanayaanoo ku soo aroortay oo macnaha ay ka qaateen ayib wain akraahu hadduusa kireeyo iyaaha beertii hadduu kireeyo bidahabin dahab hadduu ku kireeyo aw fidatin fida hadduu ku kireeyo beertiiba lacag buu ku kireeyeyba war beertaa beero anigana lacag isii soo ma lacag go-an isii oo beerta kira ah beertiina waxaad ka heshaa adigu beero dahabkiiyo fidadu waa lacagtii la isticmaali jire waxaa la mida lacagahan hadda la isticmaalo hadduu ku kireeyo hadduu dhar ku kireeyo ya wahaakada aw amase sharata hadduu shardeeyo lahu isaga u shardeeya dacaaman cunto macluuman oo la yaqaano oo fii dimmatihi qoortiisa saaran oo isaga dayn ku ah jaaza markaa waa bannaanya yani wuxuu doonaya inuu ku yidhaahdo midii hore ee la ogolay waxa weeye beertan aan ka wada shaqaysanno wixii ka soo baxana aan qaybsanno taa maya laakiin haddaad tidhaahdo beertan kiro weeye iga kirayso lacag isii adiguna beero waxaad ka heshaba way bannaantah waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahda beertan aan wada beeranno ka shaqee laakiin aniga waxaad igu leedahay raashiin go'an oo beerto ama ha ba'do ama ha baxdo ama waxa laga helo ama yaan laga helin wax go'an baad aniga igu leedahay a raashiinkaana qoortaydaad ku leedahay soo ma maalan waxaad tidhi konton kiilaad aniga igu leedahay laakiin beertaa ka shaqee kontonka giila beerta inay ka soo baxday iyo inay ka soo bixinaya muhim ma ah tii hore maxay ku kala duwan yihiin tii hore waxay ahayd beerta waxa ka soo baxayaa la wadaagayey tanna maxay kaga duwan tahay ya waxay kaga duwan tahay ninka wuxuu siinayaa raashiin iyo cunto kale oo laba labagoroba isaga uu ku yeelanayo oo lacagtiibay markaa la midtah soo maaragti inuu lacag kaga kirayo inuu raashiin isaga uu ku yeelanayo kaga kirayo waa isku mid laakiin beerta waxa ka soo baxaya aan wadaagnae ka shaqee maya taas lama ogolo wa sidaasi waa sida sheekhu inoo dhigay ayib laakiin muxuu ahaayey sida ay rajaxayaan a'imo fara badan oo a'immada shaaficiyada ka mida waxay leeyihiin way bannaan tahay musaaracadaasi way bannaan tahay imaamu nawowi baa ka mida ah, ragga rajaxay oo wuxuu leeyahay axaadiista marka laysu geeyo waxaa laga qaadanayaa in ay bannaan tahay isla beerashada noocaas ama abuurka ha keeno ninka dhulka leh ama ninka ka shaqaynaya ha keeno musaaracadu inay bannaan tahay buu rajaxayaa a'imada xadiidkaee shaaficiyada rag badanna sidaasay rajaxayaano uu ka mid yahay ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo khataabi iyo rag badanoo shaaficiyada muxadisiintooda ka mid a ah rajaxay waxay leeyihiin waa banaanta suurada aan bannaanayni waxa weeye axaadiistana kusoo aroortay in aad dhulka aad tidhaahdo beer dhulka inaad qaybiso dhulka inaad qaybsoo tidhaahdo dhulka intaana aniga ii beer intaana adugu beero ya taa lama ogola yaa kira ujuuradii aad aniga ugu beeri lahayd dhulka iga shaqayn lahayd dhulkaa u qaado oo beero taa lama ogola maxaan loo ogolayn leanna waxaa dhici karta inay tiisu ba'do tanna baxdo soo ma ama middani baxdo taana ba'do waa nooc khamaara mid baa marka la-aan inuu ku soo dhacay dhici karta taa lama ogola laakiin aan isla bakhtiyaan nasiibsanno waxay la mid tahay yaa mudaarabadii alaabtii ganacsiga ahayd ee faa'iidada laga wada raadinayo kale la mid tahay ama waan isla waayeynaa waa isla khasaaraynaa ama waa isla faa'iidaynaa marka suurada la diidanya waa tan dambe ama musaaracadu cala asaxiix waa bannaanta faslun wa ixyaau lmawaati dhulka maydka ah noolayntiisu jaa waa bannaantaha bishartayni laba shardi bay ku bannaantah mawaadka waxaa la yidhaahdaa waa dhulka aan camirnayn dhulka aan camirnayn een lalahayn een la isticmaalin ayaa mawaat la yidhaahdaa dhulka noocaas oo kale ah see loo nooleeyaa see lagu yeeshaa see lagu milkiyaa dhulku asal ahaan markuu iska cidlo yahay ninkii usoo soo horreeyaa iskale aadamahaasuu ka dhaxeeyaa sideed ku yeelan kartaayoo dadka kaga yeelan kartaayoo ku milkin kartaa tanaa laga hadlaya waa hawshii dawladda hoose soo ma ya hawlishii dawladda hoose waa ila waxaan laga hadlin ma jiri dhul seel lagu yeeshaa ayb wa ixyaau lmawaati dhulka meydkeen cidina lahayn noolayntiisu jaa-izun waa bannaan tahay bishartayni laba shardi bay ku bannaan tahay shardiga koobaadi waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay almuxyi midka dhulka noolaynayaayo muslima waa inuu muslim yahay guri ka dhisanaya beer ka samaysanaya noolaynaya waa inuu muslim yahay ayib waxay ka hadlayaan dhulkii muslimiintu deganaayeen keligood dhulka muslimiinta keligood ay degeen iyagaa iska leh soo ma marka waa inuu muslimi wa an takuuna waa inay tahay alardu dhulkuna waa inay tahay xuratan mid madax bannaan oo maxay ah lam yejri uusan dureerin calayha korkeeda uusan ku dureerin milkun lahaansho oo limuslimin muslim u sugnaado dhulkaasi waa inuu dhul xor a yahay oo cid muslim oo kaaga horraysa oo milkiday waa inaysan jirin milki muslim waa inuusan ku dureerinoo ku dul soconinoo uusan kaaga horraynin ayib markaasaad noolaysan karta ayib seen ku noolaysan waa wa sifatu lixyaa'i qaabka noolaynta sifada iyo qaabka dhulka lagu nooleeyahay maa kaana wixii ahaaday weeye filcaadati sida caadada ah camaaratan camirid lilmuxyaa dhulka la noolaynaya la camiray caadada iyo curfiga bini aadamkay u noqonaysaa noolayntu soomaad garan maxaa laga wadaa noolayntu iyo dhulka lagu milkinayaaye bini aadamku curfigiisa iyo caadadiisa arrintaa ku aadan way isbadbedelaysaa wakhtigii nebiga qaab bay ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhulka ama wax ka dhiso ama beer ka samayso ama wuxuun ka samee laakiin taasi laasim ma ahee waxay u laabanaysaa bini aadamka markaa jiriya nidaamka meeshaa ka jira waxay u yaqaanaan noolayn yaa noolayn noqonaya curfigaa loo celin leanna sidaas weeyo wax kastoo shareecadu ayna xad u samaynin curfiga biniaadamkaa loo celiya curfigaa isbedelayuu isla bedelayaa marka ya hadda maxaa loo yaqaanaa marka ya hadda waxaa loo yaqaanaa inaad wixii u samaysato dukuminti u samaysato soo saas ma a nidaamku inuu dukumenti ku siiyo subar looga u qaadato taytal diid u qaadato talaa loo yaqaana soo ma curfigii marka waa isbedelay waxaad arkaysaa dhuldhaan arle ilaahayoo iska iska cidla'a nin baaba iskaleba sababtu maxay tahay sharci buu haysta marka taasi curfiga u laabanaysa wixii curfigu noolayn u yaqaaniya lahaansho ayaa noolayna ayib wayajibu waxaa waajiba buu yidhi badlulmaa'i biyaha bixintooda bialaaati sharaa'ita saddex shardi bay ku waajibaysaa meesha waxaa la yimid biyaad haysataa biyihiina waa loo baahan yahay yaa magaalo lama jooga ama magaalo waa la joogo dhul biyo looga baahan yahaa la joogaa adigana biyaad haysataa biyihiina dad baa u baahan ama xoolaa u baahan noolaa u baahan biyaha maxaad haysan kartaa maxaase laasimkuga inaad bixiso taasuu ka hadlaya wayajibu waxaa waajibaya badlu lmaai biyaha bixintooda bialaai sharaa'ita saddex shardi bay ku waajibayaan shardiga koowaad waxa weeye an yafdula waa inuu ka bato biyahaasi waa inay ka bataan can xaajatihi ruuxa baahidiisa waa inay ka bataan waa inay ka soo hadhaan baahidaada ayib yacni naftaadaa u baahan ama beertaadaa u baahan ama xoolahaaga u baahan noolahaa ama adiga ama noolo kugu xidhan baahidiisa waa inay ka soo hadhaan kow wa an yaxtaaja waa inuu u baahdo ilayhi biyahaas hayruhu cid aan isaga ahayn ruuxa gacantiisa ay ku jiraan ruuxaan ahayn waa inuu baahdo linafsihi kaasi naf ahaantiisa inuu ugu baahdo aw amase libahiimatii ama xoolihiisa ugu baahdo cid kaloon adiga ahaynna waa inay u baahato ama laf ahaantiisa isagu ha ugu baahdo cabitaan isticmaal kale raashinku karsi ama xoolihiisa ha ugu baahdo oo xoolihii baa ka ooman shardiga le waa ka labaad waay ayb fahano hadday naf iyo naf noqoto wixii naftaada ka siyaado ah nafta kaleee aadamaha waa inaad siiso wixii baa xoolahaaga markaad waraabiso ka siyaado noqdana xoolaha kalee bini aadamka u baahan waa inaad siiso xoolaha kale waa inaad siiso sidaas way macnaha wixii beertaada ka soo hadhana beer iyo beer markay noqotona beertaada hormarsani beertaada markaad warowsato wixii ka soo hadha beeraha dadka kalaad siini ayib wa an yakuuna waa inuu yahay biyahaasi mimaa yustakhlafu wax laga khaliif noqdo wax isbedelkiisu imaanayo wax isaga bedelkiisu imaanayo fii bi'rin ceel aw amase caynin il biyahaasi waa inay yihiin biyo markii aad bixiso bedelkoodu meeshii soo gelayo way soo maaxanayaan maalan waa ceel soo maaxanaya ama waa il markaad bixiso biyaheedu ay yaani beddelkii meeshii biyo kale soo gelayaan hadiday yihiin biyo aan isa soo tarayninba oo markaad bixiso bedelkoodu uusan soo gelaynin meesha laasim kuguma inaad bixiso biyo weel weelkuugu jiroo kale maalan ma waxbaa soo kordhay maya barkad bay kuugu jiraan meel yaroo kooban baabad ku haysataa bay kuugu jiraan biyaha noocaasoo kaleeta inaad bixiso laasim kuguma ah bay leeyihi sababtu waxa weeye adigiibaa u baahan doona soo ma wixiina wax dib ka soo kordhaya maaha wabitaali laasim kuguma noqonayso shuruuddaasay udhigayaan ayib wa an yakuuna waa inuu yahay biyahaasi mima yustakhlaf kuwa ay yani bedelkooda biyo kale soo galaan mima yustakhlafu wax laga bedel noqdo oo biyo kale ay ka bedel noqdaan oy booskooda soo galaan waa inay yihiin fii bi'rin ceel dhexdii aw caynina ama il durduraysa saddexdaa sharti haddii la helo biyahaas ma haysan kartid waa inaad dadka beeraha dunyada waa inaad u fasaxdo maxaa yeelay axaadiis nebi sal alay slam baa soo aroortayoo ruuxa biyaha siyaadada ka aad diidaayey isagana ilaahay baa fadligiisa u diida saddex dadkay ka dhexeeyaan waa kii xadiidku ah yaa daaqa iyo dabka iyo biyuhu dadkay ka dhexeeyaan shurakaawa ah, waa wax dadku shirka ku yihiin sidaas daraaddeed wixii baahada baahidaada asaasiga ka badan adiguma ma lihide dadkaa iskale ha ceshani faslun walwaqfu waqafkii jaa'izun waa bannaanyaha bialaai sharaa'ita saddex shardi buu ku bannaan waqafku waxa weeyaan shaygan lafahaantiisa in aad waqafto ood ilaahay ee aada u xidho lafahaantiisa cidina ma isticmaali karto laakiin manfacadiisa ayaad cid siisay waqafku waa sidaa waqafku shayga maalkan laftiisa waad xidhay lafahaantiisa xabsi baad geliso ilaahay baa leh waa masjid waa meel wax ka soo baxaan waa madaraso waa beer wax soo saaraysa lafaheeda haddaad tidhaahdo waa waqaf bimacnaa cid gooniya lahaanshihii way ka madax bannaanta cidina kuma tasarufi karto wixii ay soo saartana jihadii aad adigu ugu talagashay baa lagu bixinaya meeshii aad u waqaftay ayaa lagu bixinaya wlwaqfu waqafkii jaa'isun waa bannaanya waa saxiix weeye bialaai sharaa'ita saddex shardi buu saxiix ku yahay an yakuuna waa inuu yahay waqafkaasi mima yuntafacu bihi wax la intifaacsado maca baqaa'i caynihi isagoo lafihiisu joogaan shayga waqafka geli kara waa in shaygiioo jooga oo lafihiisii joogaan manaafacaad uu leeyahay oo la intifaacsan karo oo markaa intifaaca dee la qaadanayaa lafihiisuna baaqi bay ahaayane waa joogayaan sharti waay wa an yakuuna waa inuu ahaado calaa aslin waqafku waa inuu yahay calaa aslin asal korkii waa in lagu waqfo mawjuudin oo jooga wa farcin iyo farac laa yanqaticu aan go'aynin cidda aad ku waqfayso asal bay leedahay waa cidda markaa nool cid nool oo aad ku waqfayso waa inay jirto cidda aad ku waqaftayna waa inay jirto farac aan go-ayninoo ka sii dambaynayo oo ka dhaxli doona oo maxaa laga wadaa macnaha haddii aad maalan eh, aad tidhaahdo eh, beertani ama gurigani ama dukaankani waa waqaf waa inaad sheegtay yaad ku waqaftay si caama waad ka dhigi kartaa waa waqaf ama waxaad ku waqfi kartaa jiha gooni ah waxaad tidhi maalan dalabatulcilmiga yuu waqaf ku yahay dadka cilmiga barta yuu waqaf ku yahay dadka cilmiga bartaay waa inay wax ka joogaan meesha kow midda labaadi dadka aad ku waqaftay waa inay sii jirayaanoo aynan aynin mar walba dalabatulcilmi soo ma jiraan culimmadaan ku waqfay waa markaa inay culimo joogaan haddana wixii waxaan dhammaanayn waa inuu mar walba la heli karo maxaa la diidan yahay waqaf intaad jiha ku waqafto inay daba go'do soo ma haddii ciddii aad ku waqaftayba ay gadaal ka dhammaanayso waqafkii meel cidluu kusoo dhici doonaa soo ma hadha waxay imaan doontaa xaggee loo leexiyaa marka sidaas daraaddeed asalkuna waa inuu joogo faracuna waa inuu sii jirayo ya ma la fahmo ayib yaani cidda lagu waqfayo waa inuu yahay xiina marka la waqfayo waa inuu joogo hadhowna waa inuusan go'ayninoo uusan dhammaanaynin ayib wa an yakuuna waa inuu yahay calaa aslin asal korkii asalku waa meesha laga farcamayo asal waa in lagu waqfo mawjuudin oo joogo markaa aan maqnayn wa farcin iyo farac korkii laa yanqaticu aan go'ayninoo weligii sii jiraya sida culimmada oo kale fuqarada oo kale yani masaajidoo kale mujaahidiintoo kale wax go'aya ma ah waa wax macnaha sii jiraya markaana waxun baa ka jooga macnaha ayib waanlaa yakuuna waa inuusan ahaanin anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin waqafku fii maxduurin shay shareecadu diiday waa inaan lagu waqfin Ah, shay shareecadu xarimtay haddaad waqaf ka tagtoo tidhaahdo gurigaasi waa waqaf wixii ka soo baxa kaniisadaha lagu hagaajiye ya ma soconaya maya leanna jihadaad ku waqaftay baa khalada haddaad tidhaahdo gurigaasi waa waqaf kirada ka soo baxda dadka qaad ha loogu iibiyo ama sigaar ha loogu gado ma soconaysa sabad maxay tahay leanna waxa way jihat lwaqfi waa muxarama shareecadaa diiday marka waa inay jihada waqafku ay tahay ay xalaal tahay waa inay shareecadu ogosho wa huwa isagu calaa sharti lwaaqifi cidda waqaftay shardigeeda korkeedu ahaaday cidda waqafkaa bixisay shardiga iyadu u dhigatay ay ku bixisay buu ku soconaya shardiga ku bixisay muxuu yahay oo min taqdiimin horumarin ah aw ta'khiirin ama dibdhigid ah aw taswiyatin ama simid ah aw tafdiilin ama kala siyaadin ah wixii shuruudee ninka waqafka baxsaday uu waqafkiisa u dhigay ayaa lagu wadayaa oo ama taqdiim ah maalan dad jihadan uu ku waqfay buu kala hormariyey wuxuu yidhi caruurtaydu waqaf ku yahay laakiin caruurtayda midka ugu alla ka cabsiga badan yaa ha lagu hormariyo midka ugu aqoonroon ha lagu hormariyo midka ugu faqiirsan ha la hormariyo ha loogu dambaysiiyo ya midka ugu diin xun ya ama wuxuu dhihi karaa midka ugu tabarroon ugu dambaysiiya ka ugu tabar daran soo hormariya isagaa shardigaa dhigay soo ma wuxuu dhihi karaa maalan dalabatulcilmiga diinta barataan ku waqfay laakiin dalabada xadiidka barata ha lagu hormariyo ya kuwa fiqiga barta ha lagu xijiyo kuwa luqada barta ha lagu saddexeeyo isagaa iska leh taqdiimka iyo ta'khiirka wuxuu dhihi karaa ha lagu ha loo simo si siman ha loogu qaybiyo waxaa kaloo uu dhihi karaa ha loo kala badiyo soo saas maaha kullu daalika isagaa xaqu leh shuruudii waqafkiisa uu u dejiyo baana lagu wadayaa lama khilaafi karayo saas weeyaan wahuwa calaa sharti alwaaqifi ninka waqafka sameeyey ee baxsaday shardigiisa korkiisay ahaatay shardigaasoo min taqdiimin hormarin ah jihada uu ku waqfay la kala hormariyo aw ta'khiirin dibdhigida aw taswiyatin in la simo oo si siman loogu qaybiyo aw tafdiilin ama in la kala fadilo loo kala siyaadiyo الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر wuxuu yidhi wakulu maa jaaza wa kullu maa jaaza wax kastoo uu bannaanaaday baycuhu iibintiisa jaazad waxaa bannaan hibatuhu bixintiisuna waa bannaan tahay yacani meeshan wuxuu ka gudagalay hibada hibadu waa wax bilaash lagu siiyo dadka waxaa soo gudagelaysa sadaqada oo wixii asal ahaan ajir iyo aakhare loola qastaa waxaa kaloo soo gudagelaysa hadiyadda hadiyaduna qasadka ugu muhiimsan ee looga qastaayo waxa weeye waa nooc ikraam iyo ruuxaad siinaysaad ku maamuusaysaa inta badan baahi looma siiyo laakiin maamuus baa loo bixiyaa marka taa hadiyad baa la dhahaa tan kalena sadaqaa la yidhaahdaa intabana hibaa laysla dhahaa ayib marka axkaam bay leedahay wa kullu maa jaaza shay kastoo uu bannaan yahay baycuhu iibintiisa shay kastoo la gadi karoo la iibin karayo oo ama cayna ama manfaco ah jaazad waxaa bannaan hibatu hibayntiisaa bannaan in la hibeeyo oo la bixiyaa bannaan walaa talzamu ma laazimayso alhibatu hibadii ma laazimayso ilaa bilqabdi guddoomid mooye ayib waxaad go'aansatay inaad ama sadaqa bixiso ama hadiyad bixiso heshiisna waabaad ku gasheenba goormay laasimaysaayo kaa wareegaysaa waa markuu kaa guddoomo bilqabdi guddoomid markay gacantiisa gasho markaa unbay laasimtay inta ka horraysa waad ka noqon kartaa waay soo ma niya waxaan go'aansaday inaan hebel wax siiyo yaa ama heshiis baaban ku galay inaan hebel wax siiyo ku sadaqayso weli intuusan gacantaada ka wareegoon uusan kaa qaadanin xaq baad u leedahay inaad ka noqoto lianna ma laasimayso ilaa uu guddoomo ilaa bilqabdi guddoomid mooye si kale kuma laasimayso walaa talzamu ma laasimayso alhibatu hibadii ilaa bilqabdi guddoomid mooyaan ruuxa gacantiisa inay gasho mooyaan inta ka horraysa ruuxii bixinayey xaq buu u leeyahy isagii inuu ka leexiyuu heli karaa inuu ka noqduu heli karaa wahaakada waidaa goortii qabadahaa hibada markuu uu guddoomo oo uu la wareego almawhuubu lahu kii loo hibaynayey kii lala damacsanaaye la siinaye loo hibaynayey markuu guddoomo gacantiisa ay gasho lam yakun ma ahaanin markaa lilwaahibi kii hibada bixiyey uma ahaaninoo uma bannaana an yarjica inuu ku noqdo fiihaa hibaduu bixiyey hadday gacantaada ka wareegto oo markaa la qaato inaad ka daba tagtood soo ceshato ma kuu bannaano markaa leanna waxaad noqonaysaa sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam tusaale xun baad noqon oo waxaad noqon la mid tahay oo kale ey intuu mantagay eygiisa dib u cunoo kalaad noqoni waxaan u jeedaa mantagiisa dib u cunoo kalaad noqonaysa waxaad ilaahay dartii uga tagtay sidiisaba laguma laabto xataa dhulaad ilaahay dartii uga hijrootay dib looguma soo noqon soo ma xataa hadduu dhulku fiicnaado ilaahay dartii aad maalin uga tagtay soo saxaabadii maka ka hijrooday maka soo dhulka ilahay uguma fadli badna ya saxaabadii ka hijrootoo maalinkay gaala haysatay ilaahay dartii uga tegey oo dhulkoodii ay ahaan jirtay waxaa lagu yidhi maadaama ilaahay dartii aad uga tagteen maka oo gacanta muslimiinta soo gashay dhulka ilaahayna ugu fadli badan ilaahay dartii baad maalin uga tagteen dib dambe uma soo degi kartaan somaali xataa haddaad xaj iyo cumro u timaadaan xajkaa iyo cumradaa markaad dhammaysataan kadib saddex beri umaad sii joogi kartaan oo inaad ka tagtaan sababtu maxay tahay shay ilaahay dartii kaaga baxay inaad dabadabaysataaba khalada soo saas ma soomaali baa laakiin waxaa lagu hayaa dhulkan ilaahay dartii baan uga hijirooday ah, khaasatan dadkaa qurbaha jira ilahay dartii baan u hijiroonayaa bay leeyihin markaasaa la soo tegahaya xaajadu markay yara qadhaadhaatana waa la iska noqoni waaba saas waa hijiroonaya haddana waa noqonaysa haddana waa hijiroonaya haddana waa noqonay saas weya marka ha ku noqonin waxaad bixisay marba hadduu gacan kala galay ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane waalidan inuu waalid yahay mooyaane waahibka wax bixiyey inuu waalid yahay cidda uu siiyeyna ilmihiisii yihiin mooye marka wuu kaga noqon karaa ah, xadiidkaasaa usoo reebay oo nabigu wuxu uhi sal lay slam xalaalu ma aha cid caiya bixisay ama hibe bixisay inuu ku laabto ilaa waalidku wuxuu ilmahiisa siiyey mooye isagu waa kaga laaban karaa wuu ka soo xeshan karaa man ayb waidaa acmara hadduu cimri siiyo meeshan wuxuu ka gelayaa laba masalo labadaa mas'alo waktigaasaa la isticmaali jiray waana nooc hibada ka mida ah, laakiin shuruud siyaadaa bay wataan midi waxa weeye cumraa baa la yidhahdaa ah, waxay weeyaan alcumra waa inaad ruuxa aada wax siinayso ku dhahdo cimrigaaga yaa inta aada nooshahay yaan shaygaa ku siiyey haddaad dhimatana shaygii anigii ku siiyey buu iisoo noqonaya wuxuu noqon dhahayaa acmartuka waan ku cimri siiyey inta aad nooshahay baan ku siiyey haddaad dhimatana anigu iisoo noqonaya mucaamalo waa taa mucaamalo labaadna waxa weeyaan alruqba baa la layidhi iyadana alruqba ruqbadana waxa weeye waa korosho waa sugid oo waxaa wuxuu sugayaa ee yaani maalkan ama xoolahan waan ku siiyey waan ku siiyey laakiin haddii aan kaa hor dhintana adaa iska leh haddaad iga hor dhimatana wuu ii soo noqonaya soo ma maxaruuq baa loogu bixiyey midba midka kale geeridiisu sugahaya ah, marka waa laysla koranaya ya waaba layshabaari marka qaar sooma ilaahu dil baa siduu neef waxaan iigu xalaalo marka ruqba baa la yidhaahdaayo kolba kii hor dhinta hadduu kani hor dhintana kan hantidu ka soo jeeda hadduu hor dhintana hantidani ninkii lagu wareejiyey baa yeelanaya kama soo noqonayso hadduu kan la siiyey uu hor dhintana way soo noqonaysaa shardigaasuu ku bixiyey midda hore maxaa la dhahaa cumra baa la yidhahdaa tan dambana waxaa la yidhahdaa ruqba baa la yidhahdaa axkaamteedu inoo sheegaya marka mucaamalaad saas wax laysusin jiraa jira see la yeelaya marka waidaa goortii acmara uu cimri siiyo shay-an shay buu cimri siiyey ruux see uu cimri siiyey intaad nooshahay yaad leedahay buu yidhi markaad dhimatana ani ugu soo noqonaya inta cimrigiisa abuu siiyey aw amase arqabahu ama wuu la kortay wuu yani korosho siiyey saasa manaa korasho siin yani sugid siin waay labadooda midba midka kaluu sugayaa geeridiisuu sugayaa siismadaa geeridiisa uu sugayuu ku siiyey hee haddii sidaa wax laysku siiyo kaana wuxuu ahaanayaa shaygii lays cumri siiyey lilmucmiri kii lagu la cimri siiyey oo cimrigiisa wax lagu siiyey baa iska yeelanaya aw amase lilmurqabi kii la korosho siiyey baa tan dambana yeelanaya lilcumra muxuu ka wadaa hmm? yani midda hore uu yidhi idaa acmara shay-an ya kaana lilmucmar waay midda dambe aw arqabahuna kaana lilmurqab waay midda uu cimri siiyeyna laba gooroba ruuxii la cimri siiye baa yeelanaya midda uu korosho siiyeyna laba gooroba kii la korosho siiyey baa qaadanaya kama soo noqonayso waliwarahatihi dadkiisii dhaxalkiisa lahaabaa iska leh min bacdii gadaashi muxuu ka wadaa bimacnaa soomaada dhini intaad nooshahay baad leedahay markaad dhimatana way ugu soo noqon kugu soo laaban mayso midkaad cimri siisay baa saa ku milkiyey hadduu isagu ka dhintana dadka dhaxalkiisale unbay caadi adi wax kugu soo noqonayo ma jiro kan aad korasho siisood geeridiisa sugayso asaguna geeridaada sugayana ayadana hadduu dhinto ama adigu aad dhimato waxba kugu soo laaban maayaane dadkii dhaxalkiisa lahaba iyaduna aadaysaa intuu nool yahay isagaa leh hadduu dhintana dadkii dhaxalkiisa lahabaa aadaysaa meeshaa waxaa laga macnaha ka macnaha ujeeddadu waxa waaye shardigan uu ku xidhay baa burayay shardigan anay iisoo noqonaysaa ah baa labada xaalaba burayay saas way manaa sidaad ku bixisay weeye noqosha ma jirto xoolahan say kaaga tageen saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku imanaya war xoolaha iska dayicina wax idiin soo laabanaya ma jira xoolaha iska dayicine ama si saaniyo raganimo leh bixiya ama si saaniyo raganimo waxu haysta laakiin cimrigaagaan ku siiyey iyo waan isla koraynayo dhimashadayda fiirsaanna dhimashada baan fiirsanahay war maaha warkaas ayb waidaa goortii acmara uu cimri siiyo shay-an shay uu cimri siiyo aw amase arqabahu uu korosho siiyo kaana wuxuu ahaanayaa shaygii layscimri siiyey lilmucmari hay ruuxii la cimri siiyey baa iska leh aw amase lilmurqabi midkii la korosho siiyey baa iska leh waa midda dambe soo ma arqabahu bay u noqonaysaa lilmurqab waliwarahatii buu u sugnaaday kii dhaxalkiisa lahaa min bacdii gadaashiisa asagu markuu dhintana shaygan waxaa iska yeelanaya dadka dhaxalkiisa leh shardiga uu dhigtay ah oo uu iisoo noqonayaana meeshuu ka baxayaa hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm